wax xigmo iyo cillaahoo ku jirta iyo maslaxa addoommadana ma lahane waa maxda mashii'a iyo sirfu liraada mashii'a keliya waa iska qabjacsiya laba shay oo isku mid a unbuu alle mid jideeyey midna xarimay saasay ka wada wax alla mahadaho uga noqonayso iyo maarta ma jiro addoommadana maslaxo iyo xigmo uga noqonayso ma jiro marka masaalixdii sharciga addoommadana waa inkireen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 ya ka muklaan ummaddeena xadiidka laga badiy muklaan xataa laga cabsan subxaan haye hal yucrafu ma la garanayaa xusnaa aqubxa bilcaql ma lagu garanayaa maalan runtii inay fiican tahay beenta inay xun tahay ma la garanayaa am laysa lahaa ma lahaanin xasanun xusnun walaa qubxun xusn iyo qubxi midna ma lahaanin ma garat oo yucrafu lagu garanaya bilcaqliga caqliga kamaa qad busida sida lagu faahfaahiyey fii gayri hada lmawdici meelaan meelaan ahayn sida lagu faafiyey oo nacam wabayannaa waxaan caddaynay buu dhahay maa waqaca wixii dhacay fii hada lmawdici mawdican min alishtibaah waxyaalaha isu eg oo dhacay oo waa kala bixnoo qolo walbaba qaladkeeda iyo saxdeedaan sheegnay iyo waxa saxa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 ayrkiisay u aqoon karaan oo asaga ka barta nabiga caleyhi salaatu wasalaam wakadalika sidaasaan awxaynaa ilayka aan kugu waxyeynay ruuxan waxyi oo min amrinaa amarkeena ka aadan ku waxyooday oo wax kastaa lagu kala caddaynaya intaan marka waxyigaas uusan cimaanina maa kunta ma aadan ahayn tadrii kii ogaada mal kitaabu kitaab wuxuu yahay walal iimaanu iimaan wuxuu yahayna ma aadan ogeyn baa lalahay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 oo masaalixeeda aakhri adduun ka shaqeeye qofka shaksiga aanba ka maarminba asagaaba isgubay oo isbaabi'inaya aakharaba intaan la gaar adduunkooga isqarxinaya qofka isbaabi'inaya oo sharciga uusan ka maarmin si ummaddan marka ay sharci uga maarantaha shanaba annaga idiin sheeganay arrintaas shiikhu uu sheego oo dhan qofkan afsidiisaa u baahan qofkii mujtamacaadka gaalada arka wuu dareemaya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 wa haadaa laa taxsul ilaa bilwaxyi waxyay ku xasili kartaa marka meelaan waxyiga ahayn ayaa nadaaro oo macnaa shartana laga digtoonaado khayrkan lagu dadaalo laga helaa baanay noqota arrinta marka iyadoo saa isaga cad ayaa qolooyin inkaar qabta oo xaq haddii laga leexdo qaladaad ku yimaada walaakin tawahamad waxay walaakinna daa'ifatun daaifa waa muctasiladee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 ama xigmo iyo maanta ma arkaysa ammaan alla uga noqonaysa ma lahane waa waxun dhagax iska soo turo ilaahay awood uu leeyahay labadii shay mid wuxuule waa fiicanta midna waa xunta uu leeyahay xata ya'muruhum bilmacruuf yanhaahum cani lmunkar wayuxilu lahum alayibaat calayhim alkhabaa'id qul inamaa xarama rabbiya alfaaxish alla uu saas yidhi soo maaha waa cagsi kale ay kule haddii sharciga la cagsiyo xataa qabiix ma ahana kuleeyahay waa caadi markaas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 yakhruj can hada macnaa caqligaba inay isaga baabi'aysan iska taamanaynin baynamaa sheikhu suu sheega waxyaalo badan caqli baa lagu garan karaa xusnigooda qubxigooda wanaagooda iyo xumidooda laakiin tafaasiisha sharcigun baa lagu garan karaa fa fakilta daa'ifatayni labadoodaba aladiina kuwaasoo ahbataa sugay alxusna waalqubxa kuwa sugoo muctasilada ah alcaqliyayni ah aw sharciyeyni ah oo kuwana caqligay sugan kuwana sharcigay sugan soo maaha akhrajataahu waxay ka bixiyeen can hada alqisma qaybtan ah, mau sharciyeyni wa akhrajataahu ka bixiyey can hada alqismi qaybtan ka bixiyey qalad qoladaas macnaa qaladay gashay oo qalana quluw waxay ku sameeyeen caqligii quluwi ku sameeyeenoo sharcigii ayay daciifiyeen qolana sharcigii quluwi ku sameeyeenoo wax alla wixii caqli iyo xikmad lagu garan la ayay meesha ka baabi'iyeen nacam Hmm. nacam uma kilta daa'ifatayni labada qolaba lamaa kaanat tunkiru markay inkiraysay an yuusafa allahi alla in lagu sifeeyo inuu wax jecel yahay waridaa inuu wax ka raali noqdo wsakadi inuu xaroodo wlfaraxi inuu farax wanaxwu dalik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 oo dembi dhaafay oo hawaabkooda uu siiyousa dulminin ma garan taasaa marka ammaantu ka imaana laakiin hadduusaba awoodin awood oo wax ku yeelan oosan ahayn maxaa ammaanoo ka imaanaya hadalkaas waxaa ku tegay inaan awsan awoodin ashaacirada marka alla awoodiya bay ka qaadeen waxay waa mumtanac lidaati maba dhici kartaba muctasiladuna waxay leeyihiin waa u awoodaa laakin waxay isaga dhaafeen qubxulcaqliga caqligay ku xun tahay eh? marka waxay ka wadaan macnaha sharciga ma ku xumay ka wadaan sharciga ma ku xumo kownuhu qabiixa fi sharci isagama dhaafine qubxulcaqli biduu isaga dhaafay ayadana waa inxiraaf waa qalooc kale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 waa baail wey sida uu sheikhu yiri waalqowlaani labada qowl fi linxiraafi xagga qaloocnaanta min jinsi lqowleyn almutaqadimeyn waxay labadii labadii qola soo hormartay oo qoladii dhahayay wax kastaoo tafaasiisha iyo wanaagga iyo cawaaqibta caqliga lagu ogaan karaa sharciga untushu cadaynaya maaha qolna ay dhahayeen wax caqliga lagu garan kara lama arko ee sharciga oo iska tuuriya camal dhagdhagdhagdhag oo maaragtay hadduu rabo ubxiguu fari karaa marka iska tuurtuuriyo sidaas oo kale labadaas qowloo mutanaaqidka weeye xaqun oo dhexda ku jiro tana sidoo kale xaqii baa dhexda ku jiro waxa waaye alla subxaana wa tacaala waa awoodaa inuu qof dulmiyo laakiin ma dulminaayo waxuuna alla isaga dhaafay subxaana wa tacaala isagaa ka nasahan inuu waxaas alla uu sameeyo subxaana wa sharci ahaan isagaa iska nasiyey oo iska dhaafay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 allatii tacridu oo ka hor imaanaysa libacdi naasi ka qaarkood oo ducafaa iimaanka duuna bacdi laakiin qaarka oo iimaankood oo saxiya sunnada qabsan aan ka hor imaanaynin laysa huwa min allawaazim ma ahan lawaasimta waxyaalaha laazimka allatii taxsulu likulli saalikin qof kastoo dariiqa alla oo macnaa naftiisa tarbiyaysanayo wax ku yimaada maaha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 ayaga iskaba dhaafe wixii isku nooc noocaha laakiin aan isku cayn ahayn iskaba dhaafe koonkii dhammaa waxkanaya waaxid bilcayn hal shay shayoo jiro isku naf keliya ah taas marka waa qalad waa adoolayidhi waxa jiro oo dhan inteenaanaba waaba cali inteenaanba cali asban ama adduunka waxa jiro o dhanba waa waaxid laisla yiri waa jaraa'im im wey caqli iyo sharci waxaa qoonaayo laba nacam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 fahada qowl ahli ilxaadi ilxaadka qowlkooda waaye iyo walitixaad aladiina hum min adalli lcibaadi addoommada dhan kuwa ugu baadiyaysana horta halkaa sharciga ku khilaafsan yihiin wa amaa mukhaalafatum khilaafsanaantooda lidaruurati alcaqli caqliga daruuradiisa waxa caqligu dafirikan ay khilaafaan iyo walqiyaas qiyaaska fa ina alwaaxida mid oo min haaulaai kamida laa yumkinuhu uma suurowda an yatarida qowla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 xataa yubtalaa bicadiimi lawsaaq ilaa xanuunna midda ugu waaweyn lagu ibtilay iyo walawjaac magarad iyo wajac midka ugu weyn xanuun iyo ihaano in cirdigiis lagu xadgudboo kale fa in laama haddii dagaalo ow canaanto eedeeyo calaa man facala daalika bii qofkii ku sameeyey wa caabahu ceebeeyey faqad naqada qowlahu qowlkiisoo buriyey saa darteed waxaa la arkaya dhaheen nimankaa caqli xumadooda midaa wax ogin la yidhi laaftiisii oo maaragtay xubin lagu samaynayo markaasuu ku xibay maxay taha waxaan markaasi hada qadar lah alaa tardaa bilqadar waa qadar alla miyaana qadar ku raalli oqon khalaas ardaa bilqadar oo dhan fiiri madhabkiisii baatilka oo laasimsaday faradiya bidayaata markaas dhigisnadii uu ku raalli noqon si madhabkiisii baatilka uusan uga burin yacni madaahibta baatilka waxaa kamid iltizaamkooda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 liyubarhina sixata madhabihi almucwaj marka dadaa intay madhab baatila qaataan ay laasimsadaan ay baatilkanay kasii ratibaayaan madhabkiisi laasimkaa baatilkaa wuxuu ku qasbay inuu dayaasadii u ogolaa dayuusnimadii yuqura calaa ahli lqubta walciyaadu billah nacam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 adna xujo ma haysa adna xujo ma ee xaqa sawaabka marka usoo noqda oo qofku inuu muraadka fartoomo manhiyaadka oo kooro ficilkiisa muxaasab uu yahay oo qadarka oona sharciga ku dardinin taa u hogaansamaa la leedahay nacam faqad tabayana marka waxaa caddaatau dhahay bidaruurati alcaqli caqligu wuxuusan dafiri karin fasaadu qowli man yanduru ila alqadari marka qofka maanta ma arkaysaa qadarka ee egaya wayacridu cala alamri wannahyi ka jeesanaya waa qof axmaq ah ee sharcigana jinaayo ka galay caqligii iyo xisigiina jinaayo ka galay halkan meesha laga bilaabo shiikhu marka wuxuu noo sheegayaa tawfiiqi qadarka iyo sharciga waa meelaha aan maaragtay aan diidaayo ragga iyagoon biyadhicin inay ka kala tagaan waa meelo qalla maa taji fii kitaabin ukraa meelaha aan dhahay raggu waa degdegeen oo maarata iyagoon kitaabkii weliba aan maaragtay biyo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 dadka cilmiga le sow ilaahay qur-aanka ugu firo balfiir qaacidadii uu soo dejiyey aayadii oo kala dhex baxuu kuu sheegaya waa laba kele waa inta suurata kala dhex baray sabarku waa waxa weeye qadarkii lagu sabray ilaa eesh tasbira caleyh laa tasbira cala almacsiya nacam waxa lagu sabraa waxa weeye waa maqduur taqwadiina waxay kulansanaysaa imtihaalu lmri waijtinaabu nahyi haddaa saacaa samaysaan macnaa ilaahayna micigiinaaho waxa idinkugu dhib badan waa gaal oo gaaloo idinma gaadsiin kartaan waayo wa in tasbiruu haddaad sabartaan watabtaquu aad gaashaamataan oo wanaagana aad la timaadaan xididna aad ka hartaan laa yadurukum kaydum kaydkooda gaalada idinma soo gaarayo shaa-in sha waxba idinma dhibayo ilaah idinka difaacay wa qaala tacaala fii qisai yuusuf wuxuu ku dhahay innahu man yataqi qofkii alla ka baqa bixaytu imtasala alma'muur oo ma'muurka fartoomay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 qadarkiina waxaa rabaa maqduurkiina inaad ku sabartid marka insha allah haddaan saamaan samayno arbacadoo noogu dhammaana insha allah sal allah calaa maxamed